liska reeb ayuu baabkan u baab yahay can beyci maa shay iibkiis ama uu sii iibiyo can beyci maa shay inuu sii iibiyo ishtara uu soo gatay oo min aطacaami cunno ah bikaylin weliba beegitaan xataa yastawfiya ilaa uu la soo wareego ilaa uu ka oofsado baabka macnihiisa waxaa weeyaan in lisu diido oo liska reebo qofka inuu sii iibiyo wixii uu soo gatay oo cunno ah weliba uu soo beegtay ilaa uu la soo wareego istiifaa ilaa uu ka sameeyo ood raashinkii uu soo gatay aada la soo wareego inuu sii iibiyo diidmo loo diido ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun lix boqol iyo afaraad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alي mt akhbarana sulaymaan ibnu daawuud almisri waahiqa والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واثقة ثبت عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمر بن حارث الأنصاري مولاهم واثقة فقيه حافظ عن المنذر بن عبيد المدني ومقبول عن القاسم بن محمد بن أبي بكر, بن أبي بكر الصديق واثقة عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحور النبي نديدي أن يبيع إنه يبيه أحد قف طعاما عنا ishtaraahu cunadaas uu soo iibsaday bikaylin beeg uu ku soo iibsaday xataa yastawfiyahu ilaa uu ka oofsado ood xoolihii la soo wareego ood cunnadii soo qaato ood isaga milkigii soo geliyo inuu sii gada nabigeenna waa diiday sala allahu calayhi waaalihi wasalam masaladan waa masaladii xali ayay lug la leedahayoo raashiin ayaad lacagtaada kala baxday ood iibsatay ilaa xoolahaas marka ay kugu soo wareegaan oo ay gacantaada soo galaan raashiinkaas inaad sii gaddo laguma ogola nabigeenna wuu diiday sala allahu calayhi waaalih wasalam baabka toddoba iyo kontonaad baabu beyci maa yushtaraa min aلطacaami jizaafan qabla an yunqala min makaanih baabu baabu beyci maa shay iibkii ayuu baabkan u baab yahay yushtaraa lasoo iibsado oo min aطacaami cunno ah jizaafan isaga oo duduuban jizaafka waxaa weeyaan waa waxaan la beegin ama aan la miisaamin karoor ahaan ha noqoto wax isku wada xiran ha noqdeena adiga wax isku xiran oonan la beegin ama la miisaamin oo lasoo iibsado ayaa waxaa la yihahdaa jizaaf ayaa la yihahdaa baabu bayci maa shay si iibintii ayuu baabkan u baab yahay yushtaraa lasoo iibsado oo min aطacaami cunno ah jizaafan oo isku xiran isku duuduuban oonan miisaanin oonan beegnayn qabla an yunqala intaan laga soo qaadin ka hor min makaanii booska u yeelay oon laga soo rarin ka hor in la sii gado in laisu diido ayuu baabkan u baab yahay waa wax manquulaadka ah waxyaabaha qabdiga wax walba qabdigooda waa ariiqo mucayana sibaa loo loo qibdooda ama loola wareega kaba soo qaad haddii gurigan aada iibsato gurigii miyaad raraysa od meesha ka rari waa maya laakiin maxaad la wareegaysaa agrimentigaad gelaysaa lacagti aad bixinaysaa waraaqihii lahaashadii milkiyadin waad la soo wareegi markay kugu soo wareegta ayaad gurigan gurigaaga noqda kadibaad sii iibin kartaa sidaa wey aalada sidaa wey xaaladda waay marka cunada iyada oo marka isku duuduuban in booskeeda iyadoon laga soo qaadin yani hadda jizaafan haddii ayna dhihin oo kaylan tii kaylkaada waa sii horreysay marka waxaa isku nooc ah cunno beegan oo la yaqaano konton kiila boqol kiila iyo mid isku duduuban labadan baab wax farqi u dhexay ma lahan labadaba lama sii gadi karo ilan marka raashin lasoo iibsana oo weliba lacag lagu iibsana kaash ah marka cunno lagu iibina lama ogol waa noo imaan doontaa oo in uh, uh, cunno aan miisaaneen oo isku duduuban iyo mid miisaaman in laisku iibiyo inaan la ogoleen waa caddahay oo waxaa weeyaan hadday isku sinf isku nooco yihiin aan kala jeeda lama ogola waxaa weeyaan laakiin in lacag lagu iibiyo waa bannaanta qofka hadduu raalli ku noqdo intuu kor ka eego uu yidhaahdo war meeshaan miiqaa weeyaan boqol miiga siinaysaa waxaan isku xiran haa boqolaan kaa marka kaash ay noqoto ishkaal ma lahan cunadaas noocaad haydo isku duduubnayd iyo tii miisaaneed oo dhowrka boqoloo kiilo ama boqolka kiilo ama kontonka kiilo ahayd labadaba lama ogola inaad iibsato kadibna adiga oon la wareegin oy milkigaada soo gelin inaad sii iibisa lama ogola ama mid la beegay oo la miisaamay ha noqoto ama mid karooran ha noqoto isku mid weeyaan marka labada baab waa isku mid laakiin wuxuu rabaa inuu tanna kuu sheega xukunkeeda tanna kuu sheega xukunkeeda inay isku shaygoo yihiinna uu kuu sheega markii ay noqoto xoolo la soo iibsaday oon lala wareegin in la sii iibiyo bannaanaan la'aanteeda inay iskagamad yihiin iskaga mid yihiin inuu ku sheega ayuu rabaa imaamka raximah llah raxmatan waasica xadiidka afar kun lix boqol iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alي akhbarna mxamed bn slmة اmuraadi wاlxaariث ibn miskiin qira'aة عalيh وan asmع wاlafظ lahu can ibn qasim cabdiraحman bn qasim اcutaqi qala xadaثanii malik ibn anas bn dar hijra can naafic mowla cabdillahi bn cumar can cabdillahi bn cumar radi allahu tacala canhuma wraxima jamic ruwaat qala cabdillahi bn cumar kunaa waxaan ahnay fii zamaani rasuli rasulka zamankiis sal slm nabtacu طacaama cunno ayaan soo iibsan jirnay fabictu oo Ah, kunaa waxaan henay nabtaacu kuu soo iibsada acaama cuna fa wuxuu noo soo dari jiray calaynaa korkanaga man ayuu nabiga noo soo dari jiray duul ama qof yamuruna nafara ayuu noo soo dari jiray bintiqaalihi biintiqaalihi qaaditaankiisa iyo ka wareejintiisa min almakaani booskii alladii booskaasu ibtacnaa bihi fiihi aan ku iibsanay inaan ka qaadno dad nafara ayuu nabiga noo soo dari jiray sala allah alay waslam ilaa makaanin boos siiw isaga aanan ahayn qabla an nabiicahu intaanan iibinin ka hore xadiikaas waa mutafaqu caleyh bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay nasaa-i bas maahan iyo axsaab sunanka bas maahan nabigeenna marka calayhi salaat salaam xitaa sheegid ma ahan amar ayuu ragu soo dari jiray oo cunadaas ay iibin ay iibsanayaan inay boos kusii iibinin ilaa booska ay ka qaadaan ay boos kale ay geeyaan saas nabigeenna calayhi salaat salaam ayaa ficil ahaan u samayn jiray marka saxaabada nabigeenna dhaqankii nabigeenna u faray ayay ku dhaqmi jireen radia allahu tacala canhum ardaahum xadii afar kun lix boqol iyo lixaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam anasai cala tula akhbarna cubaydilah bni saciid asiraqsi waahiqatun suniya maamuun qala xadathani axmed bn saciid alqataan can cubaydillahi bni cumar alcumari waahiqatun dabt qala wuxu yidhi akhbarani naafic mowla cabdillahi bni cumar bni cumar radia allahu tacala canhuma anahum iyaga cabdillahi bni cumar iyo saxaabadii kale kaana waxaa yabtaacuuna kuwa soo iibsada calaa cadi rasulah nabiga zamnki sal slam fii acla suuqi suuqi meeshiisa sare qaybtiisa kore juzaafan cunno oo waxaa weeyaan iswadato oonan beegnayn amaba la miisaamin oon la beegin oo isku xiran jimlaah fanahaahum wuu u diiday rasuul rasulka sal slam an yabiicuuhu inay sii iibiyaan fii makaani booskiisii oy ku iibsadeen ay kusii iibiyaan xataa yanquluuhu ilaa ay ka raraan oy booskiimahna boos kale ka keenaan nabigeenna wuu diiday calayhi salaatu salaam inay sii iibiyaan waayo xadiidka afar kun lix boqol iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas abarna cabdiraxmaan ibn cabdilahi bn cabdilxakam almisri waaiqa qaala xaddatana shucayb ibn ley eh, leyth ibn sacd almisri weeyaane can abihi abis oo leyth ibn sacdi ree masr imaamkooda ahaa can muxamed ibn cabdiraxmaan almisri waa maqbuul isna can naafic mawla cabdilahi bn cumar bn cumar radi allahu ta anhuma xadaahum wuxuu u sheegay cbdilahi bn cumar anahum iyaga kaanuu inay ahaadeen saxaabadii nabigeenna yabtaacuuna kuwa soo iibsada aacama cuna calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh ali slm rasulka ale zamankiisa min arukbaani safarayda iyo dadka raashinka keenay ka iibsan jireen fanahaahum nabigu wuxuu u diiday calayhi salaa slaam an yabicuu inay iibiyaan fii makaanin booskoodii alladii booskaasoo ibtaacu fiihi ay ku iibsadeen inay kusii iibiyaan nabiga wuu u diiday jiray sal اllahu alay slam ama u diiday xataa yanquluuhu ilaa u raraan ilaa suuqi acaami suuqa cunada lagu iibiye oo la yaqaano ilaa ay ka geeyaan nabiga halkaas inay kusii iibiyaan waa diiday sal allahu alayh ali waslm xadidka afar kun lix boqol iyo sideedaad waa xadii saxiixa qaala aimaam nasai alي mt akbarna nas ibn cali aljahdami wa dabt qaala xaddaana yaziid ibnu macmar atamimi wa dabt can zuhri maxamed shab zuhri can salim ibn cabdillahi bn cumar can abihi abis cbdulahi bn cumr bn khaaab radi allahu tacala canhuma waraxima jamic ruwaat waraxima radi allahu can jamiic saxabati rasul lah sal slm qala wuxuu yidhi abdullahi bn cumar ra'aytu waxaan arka annaasa dadka yudrabuuna iyagoo la garaaci calaa cahdi rasuuli lah rasuulkaa zamankiis sala allahu calayhi waaalih wasalam ida ishtarow haddii ay soo iibsadaan altacaama cunno jusaafan isagoo isku xiran oo muxuu ahaa aan la beegin oonan la kiilaynin an yabiicuuhu inay sii iibiyaan xataa yu'wuhu ilaa ay u dumaan oy ka geystaan ilaa rixaalihim heeryadoodii iyo meeshii deegaankooda ahayd ama me istooradoodii ahayd oo cunnada ay dhiganayeen ilaa ay ka geeyaan oy kala wareegaan inay sii gadaan hadal bas ma ahane ul ayaa loo raacin jiray <laughs> marka yacni baabkan marka meesha caawa yeelo waxaa weeyaan ushaas sheekh uu gacanta ku ha shek maxamed ushaasa muxuu ah lala dhec jiray saxaabada oo la dhihi jiray waxaa weyaan meesha kusii iibin haddii aad safarayd ka iibsataan ood marba gacanta ku qabataan waxaa weeyaan eh, ilaa aad raashinka ka qaataan ood meel kale ka geysaan hasii gadina ciddi samaysan ulbaa lala he jiray <laughs> xadiidkana bukhaari iyo waxaa weya waxaa soo saaray muslim isna hhy intaas marka waxaa cad marka qofka marba haddii aad wax soo iibsado waxaas ilaa aad kala wareego oo qabdi waxa loo yaqaan uu ka sameeyo inuu sii gado lama ogola lama ogola su-aalaa imaan karta marka su-aasha maxay ta su-aasha waxa weeyaan ma raashiin bas ahaa ma raashiinka bas ah ayaanan waxaa weeyaan la ogolayn in ilaa laga qibdoodo in lasii la sii gado mise badeecadan adiga dharkaan aan kala gadano iyo raashinka aan kala gadano cafwan dharka aan kala gadano guryaha aan kala gadano baabuurta aan kala gadano iyana waa soo gelayaan jamaahiir ahli اlcilmi min الsalafi wاlkhalaf waxay qabaan in ay cunnada iyo baabuurta iyo guryaha iyo dharka iyo wax alla wixii la kala iibsado inay isku shaygoo yihiin oy wax cunno ku gooni ah ayna jirin alimaam malik raximah llah raxmatan waasica ayaa waxaad mararka qaar laga sheegaa inuu yidhi waxaa weeyaan amaba uu sheegaa cunnada ay gooni ku tahay qabdigaas oo marba haddii xoolihii aadba kala gadataan walow aad la wareegini ama aadan meesha ka qaadini haddiiba raashiin iyo cunno ay ahayn waad sii iibin kartaa laakiin madhabkeenna madhab imaam shaafici iyo madhab imaam axmed iyo madhab abu xaniifa madaahibta aad taqaanaan oo saddexda ah iyo xataa dad badan oo saxaabada nabigeena ka mid a ah, ama intooda badan dhammaan waxay qabaan cabdullahi bin cabbaasa ka mid ah oo xalay aan soo marnay lahaa waxaa weeyaan eh, inay isku mid yihiin baan u haysta ama aan ay ila tahay weeyaan inay raashiin iyo keyrkiiba ay isku mid yihiin xalay aan soo marnay nacam maya imaam nasaa-i maahne waa cabdlahi bin cabas laftarkiisa nasaa-i mis cabdulahi bin cabaas ya qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi wa axsabu waxaan u malaynaa ana kula shayin shay la arka bimansilati aلطacaam xadiidka afar kun iyo lix boqolaad gebagabadiisa waa shay kasta inuu la too yahay booska cunada yaa dhihi cabdulahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibna cami nebi sal sl buhaari muslim ku yeelaa lafdigan bukhaarigu ku yeelaa ma garateen culamaanla wa huwa araajix marka shay aadan la wareegin oodan adig milkigaaga soo gelin oo damaankaada aan soo gelin hasii iibinin nabigeenna waa diiday sala allahu alay wasalam raguu u diray control arrinta iyada muxuu ahaa ka warhaayo kadibna dadkii ku madax adeegayna ul in lala dhaca ayuu nabigeena amar ku bixiyey sal اllahu alيه waslm marka baabka waa kaas nacam xaaji ha maxaa loo diiday haddii marba bee manhi u noqdo oo laguu diiday oo xaaraan u noqday bee xaaraan u noqday hadduu xaaraan noqdo ama martaba riba ha gaaro ama ha ka hosooya adi intaad ku dhacday aqoonlaana ogeysa mhm. haye may lama ogola xilliga nabiga haddii la joogi lahaa horta xadiidkaad waa loo sheegay mogta midda labaadna waxaa weeyaan rag control loo soo diri lahaa ka warraay mid saddexaadna sayid cumar iyo raggii ataqaana khatarta ahaa inta loo soo diraa si fiican loo dhangadayn lahaa marka alcumuum xaalkaas waa noocaas meesheenni hadda aan joogna aan u noqono waxaan lala qabsan doonaa marba horta haddii axaadiistii wixi aan isla fahanno in la dhaqangeliyo la taabageliyo qofkii khayr rabo wax weyn kuma aha waa u fudud laakiin dadkan muslimiinta oo soomaalida ah cid xaaraan rabta ma jirtaaba yaraatee laakiin waxa u geyni wix maba la yaqaana inaysaan caadi u yihiinaba loo arkaa jid kalena looma yaqaan waa tii xali aan ka hadlaynay qolyihii gaaleyda ahaa oo xoolaha soo xirxiran jireen ayagoon shilan bixinin kadibna dhibka badan lagu qabay ayagana dhib badan ku qabeen arrinta ayadahayna markii dambe fursad ay ku ganacsadaan oo weliba ay si fiican ay ugu nastaan oy qaxwo iska cabbaan oo isdhibin oo weliba dhaqaalo fiican ay ku helaan loo keenay oo ah in xoogaho yarjeebka ay soo gashtaan kadibna neefka yar dhiig lahaba kan qabo xiro la wareeg kan xiro kan la wareeg kan la wareeg hakada nacam dalaalku uu bannaan yahi dalaalka sida raajixa ah sida raajixa ah simsaar ayaa la yidhaha simsaar simsaarka haddii qofka badeecada haysto amaba dharka haysto ama raashinka haysto ama guriga haysto iyo qofka lacagta wato inta iyada raba aad qofkan wasiid u noqdo dhexdhexaadiye uu u noqdo khiyaanana uu iska ilaaliyo ood dharkiiyo dhar iska hooseeya uusan qofkan u bunbuninin lacagtiiyo lacag yar ah lacag badan uusan kan kalena ugu dhigin oo abwaabtii yacnii qishii keenaysa iska ilaaliya oo labadan qof aad un isu raadiyo kadibna aad kula ballamo in qofkii hawshaan u dirsaday aad nisbo intaas siiyo ood yidhah intaasaan ku siinaya intaasaan ku siini uu yidhaahdo hawshiina ay taam noqoto oy wax ka soo noqonin sida raajixa ah waa xalaal ayib in sha allahu tabaaraka wa mhm. haddaan guriga ninkan guriga ku dirsaday soo ma lacag badan u haystaa war ni lacagtaada gurigiisa kuma ribta gurigu aan raadini laakiin haddii aan kuu helo aniga waxaan kaa rabaa toban kunoo shilin soo maha kama soo qaad yani toban kunoo shilin ay wa wa kolley horta masalada waa masalo ilaa aima alarbac ay ka hadlaayeen wa sida raajix oo ii muuqato oo nusuusta amaba aqwaasha ku cad aqwaasha ku cad ahlucilmiga waxaa weeyaan wax culays ah haddii khiyaano meesha ay ka fogaato oo hawshii sidii la rabay oo waxba uusan qofka qarinin oo waxa weeyaan warniyahow gurigan waxaa joogaa boqol kunoo shilin boqolkaas kunoo shilinan kugu soo dhammaynaya aniga boqolkiiaad bixinaysaa anigana waxaad isiinaysaa toban kunoo shilin taasa taas taas ayada baabkaas waa baab u baahan in dib loo fiiriyo baabkaas waa baab u baahan labad dhambi labada dhambi in oo a a haye a a saddex tree percent a ya adiga de dadka isu raadaysa kanaad aaday telefonaad dirtay gurigiisaad u aaday tagsi aad qaadatay waxaa weeyaan akeekami war dhirar badanaad gashay awooddaadii enerjigaad isticmaashay oo maskaxdaadiiood qur-aanku akhrin laheed aad muxuu ku isticmaashay inaad aad waxaa wey ninkaa ku qancisa adoon been sheegayninoo run ah marka wixii aad isu raadisay ood isu keentay marka horaanna waxaad ku ballantay ninkaan kula ballantay ah, marka waa wax curfi ah curfiga wa ishkaal weyn inaad ku jir uma malayna laakiin qofku wuuu dhihi kara ani curfi ma rabo qofkan wuxuu dhihi karaa ani curfigaad kuma jiro ani one percent aan diyaaru ah wuu dhihi karaa hadduu dha khiyaaru leey a sa a a a axsanta <laughs> warkaas waa dhamaaday ah, khalaas laakiin midaan labada dham in loo cuno ah taasaan insha allah habeen dambe u noqonayna waay baab rajuli eh, nin yashtari eh, baabu rajuli nin oo yashtarii soo iibsada aطacaama cuna ah, ilaa ajalin mudda cunuu soo iibsanaya laakiin muddo ayuu muxuu ahaa in cunada ay ku soo wareegto ayuu u qabanayaa amaba lacagti ayaa hadda uu bixinay ayaa laga laga rabay ayuu muddo ku qaadanaya cunadii ayaad qaadanayaa ood iibsanayaa lacagtii aad bixin lahaana ajali muddaa loo qabanay wuxuu leeyahay cunnadan iga iibi meeqaa joogtaa kun shililaa joogtaa cunadan soo saa kunkan shililan kaaga iibsaday si lacagtina waxaan ku siinayaa taarikh labaatan iyo sagaal bishan tobanaad oon ku jirna ayaan ku siini xukunkeeda muxuu noqonayaa wayastarhinu wuxuu rahan iyo curaar ugu dhiganayaa minhu ninkii mushtariga wax iibsanayay bihamani lacagtii booskeedii wuxuu curaar iyo ugu dhigin ugu dhigani rahnan curaar wuxuu leeyahay kun shilin soo ma ahayn taar labaatan iyo sagaal sooma sooma soomayd ii keenaysaa waxaad yeelaysaa teleefoonkaadan halkan ha ii yeelo si aan u hubsada in xooladda iisu noqdaan ummadda khiyaanadii aa badatay marka arinta ayada maxay ma bannaan tahay mise ma bannaano dhan dhowr dhan waa laga eegayaa dhanka koobaad horta cuno soo sinfi ribowi maaha haa sinfiga ribowiga ah haddii la iibsana oo qof laga iibsana eh, waxaa weeyaan in eh, sinfi kaloo ribowin lagu gadi waxaa wey yadan biyadin ma shardi ah waa wax soo geli kara meesha marka waxaa lagu iibsanaa eh, cunadan waa lacag o qodobka labaadna waxaa soo geli curaarta iyo rahanta labada arimoodba in la eega waxaa weeyaan ayaa markaa loo baahanaya xadiidka afar kun lix boqol iyo sagaalaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai abarani moxamed ibn aadam almisisi waa saduuq can xafs ibni khiyaah annakhaciy wa iqatu faqiihun tagayara xifdu qaliila fi laakhir can ilacmash sulaymaan ibni mihraan alkahili can ibrahim ziid annakhaci can aswad ibni ziid annakhaci can caaishat um lmuminiin radia allahu taala ardaha qaalat waxay tir umuna caaisha ishtara wuxuu soo iibsaday rasul rasulka sal sl min yahuudiya yahuudi ah طacaaman cunno ayuu ka soo iibsaday ilaa ajalin ilaa mudda oo dayn ah ilaa ajalin dayn warahanahu nabigu wuxuu rahan iyo curaar ugu dhigay dircahu camburbiradkiisii oo jihaadku ku geli jiray ayuu nabigeenna dircigiisii ayuu nabigeenna ugu dhigay curaar amaba carbuun ugu dhigay sala allahu calayhi waaalihi wasalam ama uu rahnay marka arinka isaga marka inay bannaan tahay waa cadda waxyaabaha sii caddayna waxaa ka mid ah in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday iyada oo dhowr saac oo qamadi ah awgood uu nin ka soo daynsaday yahuudi ah dircigiisa ama kaa isaga ha noqdo ama mid kale ha noqdee nin yahuudi u agyeelo oo curaar loo haysto ama rahan loo haysto ama carbuun loo haysto sida annaga aan dhahno curbuunta iyo rahanta waa kala duwan la socda curbuunta waa baab kale ha curbuunta af soomaali ahaan haye a a a haye carbuun haye Ah, af somaali somaali urar af soomaali halanka hadlaya arabi arabi arabi meesha kuma jiro carabi bayc اcurbun waa baab kale oo ma banaan yahay mise ma banaano waa baab kale rahanka laakiin annaga marka rahan qof intaad alaab ka qaadato uusan ku aaminaynin ama aad mxuu aha ama ka daynsato odusan ku aaminaynin alaabta aad ag dhigaysa maxaa la yidhaahda af soomaali rahan ya magay meel dhigasho meel dhigasho <laughs> tafsiir waa ta tafsiir yaasha curaar curaar iyo rahanba waa la dhahaa soo ma orboonta marka waa baab kale axsanta axsanta waaya baabu rahni rahan ama curaar in la dhigto fi lxadari qofki isaga oo dalkiisa joogan musaafir ahayn in curaar amaba rahan uu dhigto inay bannaan tahay ayuu baabkan u baab yahay rahanta adigoo musaafir oo safar ku jiran waad dhigan kartaa adigoo muxuu ahaa dalkaaga joogan waad samayn kartaa labadaba dhib ma lahan saasuu imaamka rabaa inuu caddeeyaan filaya wallahu aclam xadiid afar kun lix boqol iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi an akhbarna ismaaciil mascuud aljaxdari waa iqa qaala xadaثana khaalid ibn xarit alujaymi waa iqatu tabt qaala xadaثana hishaam ibn abi cabdillaahi addastawaa'i waa iqatu tabt qaala xadaثana qataada ibnu dacaamata suduusi albasri waa iqatu habtun yudlis can anas bn maliki khadimi rasuuli lah sal slm radia allahu taala arda anahu anas bn malik mashaa wuxuu u socday ilaa rasul rasulka al aggiisu socday sal slm uu la aaday bkhubزi rooti ama kibis ama canjeero ama jabaati bikhubzi shaciiri rooti oo qamadi ka samaysan amaba canjeero qamadi ka samaysan iyo wa ihaalaةi maraq iyo suuga sanikhatin ee yara abacday amaba soo yara shiirtay oo intay muddo yara taallay kadibna urteedii iyo carafteedii intaa yaraatay ama isbadeshay yara urxigeen ah muddo taalley ayuu nabigeen la aaday sala allahu calayhi waali wasalam uu geynayaa mana diidi jir nabigeena calayhi sala slam hadiyad loo keeno hadduu rabo wuu cuni jiray haddii kalena muxuu ahaa ma ceebayn jirin qaala wuxuu yidhi walaqad rahana wuu rahnay ama wuu curaaray rasuulkeena sal slm dircan camburbiraad oo lahu isagoo sugnaaday calayhi sala slam cinda yahuudiyin nin yahuudi oo bilmadiinati magaalada madiina joogay wa akhada wuxuu ka soo qaatay minhu xaggiis wuxuu ka qaatay shaciiran qamadi liahlihi reerkiisu ugu soo qaatay sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka ganacsigan iyo wax kale weydaarsigan gaalada iyo muslimiinta u dhexeeyo waxba dhibaato ma lahan kaba soo qaad culimmada qabo in gaalada si toos ah ayagoo ribo cuno la yaqaano ganacsigooda wa xaaraana budka ah ribow ma aabayeelayaan ishu ma aabayeelayaan in badanoo ayaga ka mid a ah. waxaa weyaan uma aabayeelayaan yani waxyaabahan muxaramaadka inay ka ganacsadaan khamradii wax walba way ka ganacsanayaan soo maaha xoolahoodii marka waa muxaram in marka iyagoo sidaasa ah lana ganacsado waxay u daliishaan culimada oo dhib lahayn oo wa la kala weydaarsado wax laga iibsado oo laga iibiyo inay dhib lahayn waxay u daliishanaan ninkan yahuudiga ah yahuudiga ka raba cun badan ayaa ka xaaraan un badan ama ka riba un badan ribado dhan ba ayagaa saldhigu adduunka ya ribao dhan ba ayagaa mas-uulka ah marka nabigeenana muxuu la dhaqmay calayhi salaatu salaam marka arrinta ayada ah culimmada waxay u daliishadaan in qofka gaalka ah oo xaaraanta ka shaqaysto in lala muxuu aha wax laga iibsan karo waxna laga iibin karo ay u daliishadaan raximahum allah raxmatan waasica baabu bayci maa laysa cinda albaa'ic baabu bayci maa shay beyciisa ayuu baabkan u baab yahay laysa aanan ahayn cinda albaa'ici qofka iibina inaad shay qofka agtiisa aan oolin oo isaga uusan haynin inuu sii iibiya waa baabkeeni xali imaamka baab dhan u qaatayba aan dhegaysana marka xadiid afar kun lix boqol iyo kow iyo tobanaad waa xadiid xasanan saxiixa qaala imaam nasi abarna cabdin cali falas wadiqat xaafid qaala xadawa xumayd ibn mascadata xumayd ibn sacda waa saduuq can yaziid ibn zurayc waa iqatun habt qaala xadaana ayuub ibn abi tamiid sikhtiyaani waa iqatun habt can camr ibn shacayb ibn muxamed ibn camr eh, ibn shucayb ibn muxamed ibn cabdillahi ibn camr ibn caas radi allahu tacaala canhum waraximahum waa saduuq can abi abiis oo shucayb ibn muxamed ibn cabdillaah ibnu camr ibn caas weeyaan ibn cumar mn ma ibn camr ibn camr wya ibn cumar ma ibn camr cabdullahi bn camr bn caasi wa waaya aabbihiisna waa saduuq isna can jadihi ay jad shucayb shucayb awowgiis cabdullahi bn camr bn caas radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulk a sal slm qa rasulkan wuxuu yidhi laa yaxilu ma banaano salafun horumarin iyo wa beycun in laisku daro ma banaano laa yaxilu ma bannaano salafun horumarin iyo dayn iyo baycun bee oo isku xiran isku shardi ah tafaasiir badan baa lagu fasira laakiin hadda waxaan sheegaynaa qof ayaa wax aad ka iibsanaysaa qof ayaad wax ka iib ka iibsanaysaa markaad wax ka iibsanayso wuxuu ku leeyahay shaygan waan kaa iibina muctaada uta adiga ama waad u baahanta waan kaa iibina laakiin markaankan kaa iibiyo waa inaad qalinkaagan idaymiso oon bil soo isticmaalo salafun wa beyc ma bannaano soo ma qodoba qodobkaas ma isfahni alaabta waan kaa iibsan laakiin boqol kun idaymi shardigaasaa ku xihan salafun dayn iyo amaahi iyo wa beycun oo isku xihan lama ogola waa qodob tan labaad walaa sharaani laba shari fii beycin hal beyc in lagu xirana ma banaano ma garat hal shari in beecoo lagu xiro ayadna ma banaano maxay ta macnaheeda waxaa weeyaan alaabtan mujada hortayda talahaa haddii aad muxuu ahaa kabaswaqaad halkan shay ayaad laba bee u yeeli laba bee ayaad u yeeli xaalad markay jirtan waxaad leedahay waa hal dirham ama hal shilin xaalad kalena waxad leedahay waa laba dirham laba shardi inaad bee ku xirtana lama ogolo walaa lidaalika jamhuurtu waxay qabaan in saas xaalad ay tahay qaara waxay qabaan hal shardi hadduu yahay dhib in ay lahayn oo laba shardi laba shardi ay qabaan qaar qaarna hal shardi waay kaba soo qaad maradaanaan kaa iibsanaa laakiin waxaa shardi ah inaad ii tasho waa hal shari hal shari weeyaan maradaanan kaa iibsanaa laakiin shardiga ku xiran laba shardiga ah ku xiran waa inaad ii tasho sidoo kalena waa inaad ii xamaasho ood geysa meel fulaan arrin noocaasay suuradaha ay bixinaan suurado saa u dhadhow weeyaan suurado saa u dhadhow weeyaan kow waa tafaasiir amaba sharax kala duwan ay culimmada ku sheegsheegaan aad uma caddo walaa bayca walaa baycu maa shay iibkiina ma bannaano laysa aanan ahayn cindaka agtaado maxalushaahidka marka waa agee waxaan kale maaha waa inta halkan walaa baycu maa shay iibkiina ma bannaana laysa aanan ahayn cindaka agtaado wax adiga agtaada aan oolin oo adiga aadan haynin oo adiga aadan milkinin inaad sii iibisana laguma ogolo xaajiga xali waxaad noo sheegay qofka isagoo istoorka walaalkiis iyo saaxiibkii ku xisaabtama ayaa waxaad samaynayaa lacagtan waa qaadanayaa rasiidna waa qorayaa nussaaca maalin sac kadib ama galabta iyo maawdhihi kadibna isagoo beeci dhammaystay ayuu marka aadi istoorkii iyo magaaladii iyo ummaddii u dooni wa ma garateen ta iyada marka waa wax iska cad xadiidkan ayaa ku dheggan marka xadiidkaana kaa celini oolaa ka joog lama ogola walaa baycu maa laysa cindaka agtaada waxaan ahayn inaad iibisana lama ogola nabigeenna wuu diiday mana bannaano ayuu laa yaxilu ma bannaano baycu maa laysa cindaka agtaada waxaan ahayn inaad iibisa ma bannaano yaa dhihi nabigeena calayhi salaatu wasalaam kow xadiidka afar kun lix boqol iyo toban iyo labaad waa xadiid xasan saxiix qaala aimam nas akhbarana cuثmaan ibn cabdilaahi alanطaki waa iqa waa idiin soo noqonaya qof su-aal qaba qaala wuxuu yihi muxuu ahaa ninka la yihah cuثmaan ibn cabdilaahi xadaثana saciid ibn sulaymaan الdabi albazaz wa iqaة xaafid can cabaad ibn cawaam alkilaabi wa iqa can saciid ibn abi caruuba can abi raja abu raja wa moxamed ibn sayf alasdi wa iqa qaala cuثmaan wuxuu yihi huwa moxamed ibn sayf weeyaan can maطr maطr ibnu طahmaan alwaraaq waa saduq kahiir اkhaطأ hy wa xadiiثuhu can caطاء ضaciif can camr ibn shucayb can abiihi can jadihi waan soo marnay radia allahu tacaala can aلصaxaaba waraxima jamiic ruwaat qala wuxuu yihi cabdilahi bin camr caas qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm laysa ma ahanin calaa rajuli nin baycun iib fii maa laa yemliku wuxuusan milkinin wuxuusan hananin beec muxuu ahaa u dhaca ama ka dhaca ma jiro weyaan xadiika afar kun lix boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiis saxiixa ahy qala imam qala imam nas alي mt akhbarna ziyad ibn ayub albaghdadi wa iqaة xaafid qala xadaثna hushaym ibn bashir اlwasطi qala xadaثna abu bishr wa jacfar ibn iyaas alyashkuri wa iqa can yusuf ibn mahik alfarisi wa iqa farisi اlaصl can xakim ibn xizaam الصaxaabiy اljaliil radia اllahu tacala canhu arضah qala xakim sأltu الnabiya nabigan ayaan weydiye sal slm faqultu waxaan idhi yaa rasul rasuulka allow yأtiinii waxaa ii imaani arajul nin baa ii imaani fayasأalunii wuxuu weydiini albayca ib laysa aanan cindii agtayda <laughs> xadiidkan ujeedaan raisli ayuu marka la hadlayaa oo dhab yatiinii waxaa ii imaanay rajulin baa ii imaanay oo fa wuxuu weydiin albayca ib laysa aanan cindii agtayda abiicuhu minhu aan ka iibiyo uma kadibna abtaacuhu waxaan ugu soo iibina lahu isaga min asuuqi suuqaa nagu soo gadaya qaala wuxuu yidhi laa tabic ha iibinin maa laysa waxaan ahayn cindaka agtaada ha iibinin warkaas meel lagu laabalay culama alla khalaas kow suuradda suuradaha suurada dhowrahay leedahay suuradda ayada ah culimadu markay fasirayeen suuradda ayada waxaa weeyaan markay fasirayeen oo waxaan agtaaday oolin ha iibinin waxay leeyihin wasuuratuhaa fi اraajixi an yaquula haadihi اdaaru bikada calaya bikada calى an ashtariiha laka min saaxibiha aw calى an yusalimaha laka saaxibuha suuradda marka tan aan la ogoleyn waxaa weeyaan ama suuradda tafsiirka suwar badan baa lagu fasir lakin tan raajixa waxaa weeyaan qofka inuu yidhaahdo war gurigan mujad ahaa iibkiisa waa boqol kunoo shilin kow laakiin boqolkaas kunoo shilin oon kugula heshiiyey aniga ayaa tegi oo ninkii iska lahaa gurigan ka soo gadani ama kaaga soo iibini amaba isaga ayaa waxa weeyaan guriga kugu wareejini ama isaga guriga kugu wareejini oo dhexdoodii aba ka baxdo dhexdoodii aad ka baxdo amaba adiga laftirkaagii aad tiraada ninkaan kaaga soo iibini oon waxaa weeyaan eh, kaa iibini adiga marka ma garata culamaala midda annaga aan samaynayn middaan marka yaaba dhowba tanaa dhow tanaa dhow ninkan sideedaba waxaad ka bilaabiba alaabti waan haayaa gacantan ku hayaa caqdi iyo waxaad geli heshiis lacagaad qaadi kadibna waad foofi marka inaad soo hesha suuragal inaad soo waay suuragal ninkan kaba soo qaata hadda aad wax ka iibisay sarafku ad aragteen marna waa kor caawa ilaahay qadarkiisa haddii ay dhacdo ood toban iyo laba maanta u joogo boqol toban boqol iyo boqol iyo mxua toban kun imu jooga maanta toban iyo laba kun ko iyo toban kun sooma joogin caawn buu booday fag afar iyo toban kun u tagay sooma tegin kadibna subaxdii adig khabar maafishaad ahayde hawshaan ma ogeyni jins aad ku ogeyd kun kun shilin inaad kaga soo helaysa stoorki ayaad gacanta ka riday kun iyo boqol ama kun iyo laba boqol mana haysin rasiidkaad qortay lacagtaad qaadatay jeebkaad gashatay kadibna waa fooftay kun iyo an boqol jooga kun iyo an boqol jooga <laughs> meeqaad khasaari marka saddex boqolaad khasaari ama afar boqolaad khasaari maxaad samaynaysaa waa soo wayaadle nacam sheekh maxamed ah waa sax ha waa suurad kale tan waa jirta lakin suurad kale waa darajageedi waaye haye haye ya ha ha waa sax h waa mhm. mhm. mhm. sax haye aada u celisi waa sax waa sax masaladaas ayada ah waa masalada aan u taaganna wa masalada laisku haystaas waa waxaan rabnaa suurad qofkan lacagta ay ku dhaafeen ay ku dhaafteen qofkan xoolaha wada dukaankaagii inaad wax kaa iibsadaa rabtaa marka adiga marka alaabtani ma haysid say xalaal kugu noqoni marka waa inaan helno marka suurad ninkaasna lacagtii aad kaga qaadato adigana wax xalaal ah aad u qaadato waa in la helo suuradeedii arrabna marka inaan wada raadino hadda qolyihii dalaaleyd on ka sheekaynayo muxuu ahaa ariga soomaan suurad maan helin fiican tan waxaan u baahana suurad in la helo ninkii alaabta laga soo qaadaya arrin marka waa isleeyahay waana laiga daba imaan karaa suuradda hadda ii muuqato uguroon waxay la tahay lacag kaasha ku taalla guriga dhexdiis lacag kaasha dukaanka ku taalla wixii ku imaada marka warniyo ma ii soo noqon kartaadha adiga oonan alaabaan hayaa iyo ma haaye iyo waxaase lagaa maqli ila alaabaan haya waa been beentana waxa lama ogola alaab meeqaad rabtaa toban jiinsaan rabaa ama toban shaaraan rabaa ama toban shaygaasaan rabaa ma rabtaa ha nus sac kadib maiisaa noqon kartaa maya haba dhiin waas ma kusoo raadina mugta aba kaa tegi ninkii asaga waraadsan karaaye marka adi baxaras gelin beenna ha sheegin waxaad sheegtan hawaaynayso lama dhihi jir yara sana ay baahanta moogta ah, waa sanca raadinayna sancadoonana waana khaldami karaa waa ijtihaad aayadna ma ahan waxaan sheega xadiidna ma ahan waa ra'yi marka warniyahu soo toban ma rabtid jins haa tobankaas isaga ah goormaad iisoo muxuu aha ma iisoo noqon kartaa nus sac kadib nus sac kadib haa kusoo noqon karaa qiimaha iisheegu ku dhahay qiimihii iisheeg markuu qiimihii iisheeg ku dhahaa meeqaad ku rabtaadi inaad weydiis ama aad uun qiimo mucayan oo dhadhaweynaysa aad sheegto waa suuragal adi ninka marka waxbaan kaa iibina exactly maadan dhihin lakiin waxaad ku tiri ma iisoo noqon kartaa nus sac kadib ama toban daqiiq kadib ama soddon intaas ya taqriiban waa ayadna aad dhib weyn igama muuqato ma garat kadibna lacagtaadiyaa la oraday waxaad u tagtay ninka hay waad soo gadatay markaad soo gadatay meeshii aad keentay adig marka waxaad ku jirtaa riski ganacsi hadduusan riski lahayn ganacsi maan xaaraan wa haddii faa'iido un miiran lagu siina xaaraan wa ood aday khasaarayninba ganacsiga waa ina marna aad khasaarto marna aad faa'ido lacagtii marka aad la oraday meeshaa tagtay adi laba arrimood baa muxuu ahaa waa ku yeelaan markaad tobanka jiis la soo ordood keentay inaad ninka ilaahay kuu soo celiyood kuu soo noqdo ood kuu imaado oo kadibna aad muxuu ahaa labadaada boqol aad kiiba ka heshood muxuu ahaa laba kunoo shilin aad jeebka ku ridat waa suuragal waxaa kaloo suuragal ah inaad ninkaba kuu soo noqonin ood mxua dufkiisa duurkiisa ka maro markay dhacdo kadibna alaabtaadii adigaa iskala alunmu bilurmi xoolihii adaa iskala ama ha kuu gadmeeno ama qiimii ka koro ku hel ama ka hoos ku hel ama ha kuu baareen aday kuu taallaa qodob waa qodobkaas qodob waa qodobkaas waxaan isleeyahy waxyaaba makrajka oo la samayn karaya ka mid qodobka labaad waxaan isleeyahay inaad ninkii muxuu ahaa haystay istoorka oo qaraabada aad ahayd ama saaxiibka haydeen ama istaqaaneen inaad tira warniyo dhegeyso aniga saanaan ku shaqaystaa lacagna ma haysto xoolahan idaymi dayn igu sii xoolahan idaymi dayntana waxaan ku keenayaa maalin fulaan ama taarikh fulaan ama yowm fulaan xoolahaas marka hadday marka albaabka aad kala soo baxdo ood la wareegta ay meesha diiqo ku dhacaanay hallaabaan ninkaas shuqulkuma lahan haba yar waa ka hosey ma lahan haddii lagaa ooga shuqulkuma lahan xoolo dimadaada soo qaadata waa dhabarkaada kuu saaran adduuniya akhrabada lagu weydiini waad soo qaadanaysaa kadibna waad keensani ninkii aad la ballantay marka oo tirnu saac kadib ama saacad kadib ii soo noqo oo kastamka ku ahaa haddii marka xoolii intaad keento aad kaa iibsado ood ilaahay kuu soo celiyo horaan aad mxuu ahaa intaad si fiican aad bismi lah bismi lah u dhahday kadibna allaad kuu soo celiy alla kuu qadaro ahlan wasahlan lacagti waaba heshay xoolo aad leedaho daynoo lagugu lahay oo lagu soo siiyaad iibisay kadibna lacagti ninka aad kaa rabay xilliga aad ku ballanteen na waa u celin kartaa isla markaad iibsan waa u celin kartaa ilaan ballan aad gasheen wax yarikaada amaba ninkii maba kugu soo noqon markuu kaasii dhaqaqayb mid wuxuu arkay sagaal boqol kunaad ku tiri adiga dhag waaba gata maba kugu soo noqonin xoolihii aday kuu dharaaraan marka allaha kaa muxuu ahaa bixiyo ma garat ani waxaan isleeyahy koleyba sheekhana sheekh ah, ah, xasanna wuu fadhiyaa sheekhana wuu fadhiyaa asaga koley masaa-ishaas waa raggeedii wa eh, weliba dee khamsiin sana ka badan waa sheekhu mashaaikhina mashaaikhdanaga sheekooda waa sheekh eh, koleyba isna waa muxuu ahaa wuu sheegi doonaa Eh, waxaan kala jeedaa marka masalada ayada marka adigu waa inaad riski qaadato ama khatar waa inaad gasho ganacsi aan khatar aad u gelin oo adiga khasaarana aad filaynin faa'iidana aad filaynin mid aad u badaysid mararka qaar mo ganacsi markaad gelaysa waxaad u badanaysa inaad ka faa'idi inta badan laakiin waxaa suuragal adoo u badina inaad faa'ido inaad khasaarto suuragal marka arrinta ayada ah kolayba waxay muuqato suuradda hadda aan wax ku hagaajin karno inaan xogaho yaro lagu orda oo boqolka kun camal oo muxuu ah wax lagu soo qadqaata in la diyaarsado amaba in dadka lala heshiiyo dayn ahaan wax lagu soo qaato oo ariiqada daynta loo mari jiray ishaadkeedii iyo markhaatigelinteedii qoraalkeedii waxeedii la sameey kadibna qofkaas markaad wixii aad soo daynsata aad gadato kadib aad xoolihiis u celiso labadaa ariiq waxaan is leeyahay lagu badbaadi karo inay ka mid tahay sheekhana masala nagu dheggan may maqlaysaa marka muxuu aftina meelna saar khayr la kusiiy xal loo raadi ya sheekhna ha ha hay sheekhana waxaa taagan waxaa weeyaan ganacsiga halkan yeelo oo waxaa weeyaan meeshaan hadda lagu ganacsado ama soomaalida bay u badanta meelay joogaanba nin baa dukaan lah alaabuu hayaa adiga marka shilin ma haysatid xoolihiina ma lihid dukaankiina ma lihid waad imaanaysaa alaabaad marka aad qaadani waad la boodi waxaad leedahay soddon darsan oo alaab fulanisi waad baabuur aad ku ridani tonkaad geyni nin baad u geynaysaa waad ka iibini waad ka iibini kadibna ninkii intii muxuu ahaa uu rabay ayaad u celinaysaa adigana waxaad la haraysaa faa'iidadii xoolahan xoolo adiga aad leedahay ma ahan mana gadanin dayna laguguma siin sidoo kale dukaanaan nin u furan markuu ninkaan dukaanku furan yahay alaabaa u camiran stoog amaba alaabta qaarkeeda ka go-an amaba waa dadkan dee tafaariikhda wax ku iibsado kadibna marka loo imaado toban haya laga dalba ama haybaa laga dalbani mahayo wuxuu leeyahay hayga waan haayaa o rasiid u qoraya lacagtana jafu ka qaadanaya wuu leeya storkan ka soo qaadi isoo noqo suura waa suuradaas suurada labaad wuxuu leeyahay alaabti waan keeni storkan ka soo qaadi isu io fariiso wuxuu ka soo qaadi muxuu ahaa e, e, nin saaxiibkiisa wuu keeni wuu ka gadi lacagti faaido ka reebani inta kale rag u celinaya horta suuradda taalla oo lala kedeedan yahay oo dhowr xadiidna ay ku dhegan yihiin waa suurada ayada ah suurad kale haddii lagu daraa nacam sheekhana haa haa haa ya sheekhna dan buu ku qaatay haddii xoolaha ay dhacmaan marka isagaa laga rabaa waa sa ha waa sa ha ha waa sa waa sa caloon <laughs> bahash waan ugu taagan tahay waxaan u baahannahay suurad fudud oonan culays ku ahayn dadkii tujaarta ahaa iyo dadkii xataa muxuu ahaa wareejiyowga ansaxa tacbiir ama soo caddeeyayaalkii suurad ayaga u fududoo culays aan saaraynin xalaalna ay ku cunaan in la helaal rabaa صحيح نعم شيخ حاج عمر meesha dee cilmi cilmi cilmi waa laba laba daraf ay leedahay wixii axaadiista waa kuwan wacad yihiin laakiin waxaan rabnaa sanca sanca hadda sanca la rabaa laf see lagu xagtaa laf see lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaanaan rabnaa hadda seen axaadiistan ay nooga dhegin ganacsigeenana culays aad u gelin iyo waxyaabihii aan ka shaqaysanaynay saasaan raadinaynaa ha ha <laughs> waxaan doonayaa waxaan dooni ha i <laughs> bukhaari ha waa saase eh waa saase hor diintan diin cusri waxaan doonayna waa sax a haye haye iken ha waan gartay haye ha <laughs> aw ninka xalay halkan ka hadlay saaxiibkii aw ma taga aw saaxib haye soo dahaye marka suuraddii bal sheeg ha waa sax waan fahmay ninkan marka markaad wax ka qaadani adiga ilaa adiga wi hadda yaqaane markaad ka qaadani suuraddaad wax ugu qaadani maxay ta dayn dayn nacam dayn aad ku qaadatay Ah. okay masalada marka hadda horta waxaan raadinhaynaa al waxaan raadinayna waa al see laf lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan sidee muxuu ahaa qofkan risiqdoonka ahna uu risiq ku helaa wax uu doonana xalaal noqdaan waa inta ayada qadiyadda marka hadduu asaga lacag haystood iibsan karo waaba iibsaday war ma lahan haddii la deymiyo oo xoolahan dayn uu ku qaatana oo dimadiis ay saaran tahay oo haddii ay dayacmaan ninkan dharba shuul malahan laguma lahan ninkan waxaa laga rabaa lacag kun shilin toban kun boqol kun intii alaabta ay joogta laga rabaa wa alaab alaab laga rabo lacaga laga rabaa soo saama ma alaab lacaga laga rabaa lacaga laga rabaa suuraddaas marka dayn ahaan haddii loo siiyo la garay mas'alada taas marka kaligeedoo oo barax tiran ma aha laba suura ishuwan meeshaan suuradiisu waxaa weyaan ninkan waaba wareejiyo alaabtii u ka qaadanaya marka uu soo cadayni waa baab kale waa ah, ariiq mucayan wa kan saas maaha dukaano bu leey istooga ma ka go-ay ninku imaada wuxuu leeyahay isug istoorka alaabta kaaga soo qaadiy muxuu ninkaan sameeyey beenuu sheegay beenuu sheegay horta beentii waa xaaraan fain kadaba wakatama muxiqat barakatu beecihi maa sooma taagna horta waxaa weyaan beenuu ku dhacay o midda labaadna rasiid hadduu qorona muxuu sameeyey iyo lacag qaat bayc maa laysa cindaka saddex xadiia marka ah, mid wuuu kudhegi madax uu kudhegi mid garabkaan kudhegi ninka dhanba kor baa loo qaadi axaadiistii aan ku wada dhegani asna wuxuu le waan ganacsani ma garata culama lay ya a adoon hay ayb waa doontay xaggaa tagtay markaad keeni markasaad kusoo qaadi markaad keeni maya ninkii aad u tagtay maxaad ku leeda alaabta isii maxaan kugu siiyaa hmm. suga si kara hadline sug sug sug ka dhameeya xaaji ka dhameeya sug raalli hada shacabsama waan ku siin doonaa adig waa naga maqnay labadan habeen maaa kugu dhacay hawl adaga m hawl adag waadka xusheya shacabsamad hawl adagaa nagu dhegnayd oo saraf ku saabsanayd oo cidaan weydiinan garan weyn adna waa iska maqnayd ma xanuunsat salaamaatak sheekh ku celi kor kor a may ninka markaa u tagtay ninka waad fariisiisto waxaad tiri inta i fariiso ah, shaahad u shubtay waa fariisis wiilna waad kutag sheekey dhib ma lahan waa baxday marka markaad ka qaadani suuraddaad ugu qaadani maxay ta siyaa iga gad suuradaha waa kala duwan yihiin suuradda fiiri aankuugada waa baab kale raallia ah, raalilaad ah. wax yar suga suga suga suuradda ay iska keen iska keen dhexgelin aankuugada iyo idaymi iyo ankaagato saddexdaas suuradood waa kala xugun waa kala duwan yihiin aankuugada hadday noqoto sogsoglah aankuugada haday haddii ay noqoto wax alla wixii muxuu ahay lagu gaday lacag ahay isagaas kala waa adig waxaa tahay u nin faacil khayraad noqoni hlah okaas hlah adiga faacil khayraad noqoni aan kuu soo gada xoolihii sooma okaadi <laughs> okaadi marka okaadi waxay raalli hada aan aan si aan wakti ugu faaidaysano hadal qofka hadlaya aan dhexdana ka baxo bas waktiga aan ka faaidaysano mas'alada ku saabsan marka ninkan haddii aad tiraad warniyahow xoolahan idaymi in sha allah waa dhib inay laheen aan taqriiban hadda soo dhoweyni oo dimadaad ay saaranta ood xillina isu qabataan haddii aad kaashkaada wadato ood markaad u tagta aad tobankii jinsi aad tobanku intaad ugeysa ad ka soo qaadatana iyadana waa xoolo aad milkiyayso gurigaad dukaankaada keensatay iyadna dhib ma laha ninkan uu kuusii fadhisa ad ku ceshataba ma laha xataa aad muxuu ahaa si kale u habayst adag ku taala saad ku ceshanaysa haddaad been u sheegin qodobka saddexaad marka waxaa weeyaan waxaad tiri waan kuu soo gadaa waan kuu soo gadaa tiri waan kuu soo gadaa haddii aad tidhaahdo lacagtaasoo dhan oo lagu soo gaday raallh lacagtaasoo dhan oo lagu soo gaday asaa iskale adi shirinkuma liid raallh raallh raallh ukaada aan dhameeya aan dhameeyahe haiga soo go adiga hal kumi kuma liid kumigo waxaad ku yeelan kartaa marka markaad lacagtii aad soo qaaddo ood u keento isagii aad u keenta ayaad dhihi kartaa warniya waan xamaalay alaabtii waana beegey an kusoo gaday maaad siinaysaa wadaadka basa la hadlaya raali hada wa yar suge may raali aj maxamed raali wa yar hal daqiiqa ninkaanan kala dhamaanhe eh. isaga hadda suurada soo dhawey mogt ficlan suurad fiican waa hadda uu soo dhawey marka ninkan xoolahan aad la iibgeyna adi malihid adi waxaad ku yeelan kartaa laba shay saddex shay shayga koobaad inaad adiga aad xoolihii daynsato tan labaadna inaad iibsato tan saddexaadna inaad wakiilta wakiil wakiil aata wakiilka xoolaha u wada ma lahan adiga wakiilaata ama shaqaalaata ama wakiilaata xoolihii ninkan waa u gedi kun shil adiga muxuu ahaa soo asaga qaymiis uma joogin kun iyo shan boqolaad soo gaday kun iyo shan boqolaad saaskala inaad asaga kuu soo celiyo waa baab kale na ad oolihii malihid mana daynsanin marka w laga faaida asaga iskale isaga marka wuuu kuu ogolaado ood ku dhaha in fulaan baan kaa siiyey ayaad leeda ya sheekh haye haye haye <laughs> ayo axmed ay fadal <laughs> bas bas adi waa dhamaysan fadal aye ha su-aala la weydiye sheekhay maxaa magaciisa ii sheeg aweys sheekh maxamed wuxuu ku weydiini islan waa suuqley mogta dhammaanteen suuqleyan wadan la socda aniga suuq suuqan hadda aan joogna waan ku jiri jiri waan aqaana intaan jaamacadda aadin siddeetan iyo sagaashan iyo cafan iyo iyo iyo iyo lixda iyo todobada iyo suuqyada markay bilaabamayeen dharaan iibin jiri waan aqaana aadan u aqaana marka maxamed wuxuu ku weydiini marka wuxuu ku leeyahay xoolahaas haddii ninkii aad kaaga baxaad meeshu shaha aad u shubtay shahii u dhamaysa iska tagay sidaad <laughs> yeeli wakti ma dhamaan bas warka waa dhammaaday warka waa dhammaaday raalli ahaada caaw waxaan ku istaagaynaa xadiidkaan ku istaagna hadda walaa baycu maa laysa cindaka soo ma hy laysa calى الrajuli baycu fi ma laa ymlik xadid ka dambeya dhamaynaya raalli hada xadid afar kun lix boqol iyo toban iyo saddexad waa xadid صaxiixa xadaثana ziyad ibn ayub albaghdadi xadaثana hushaym bn bashir xadaثana abu bishr can yusuf ibn mahik alfarisi asla can xakim bn xizaam qaala sأltu الnabi sal slm faqultu ya rasuul اlahi yaأtiini rajul nin baa ii imaani oo fayasأalunii wuxuu weydiini albeyca iib laysa aan ahayn cindii agtayda abiicuhu minhu aan ka iibiyo abiicuhu minhu aan ka iibiyo uma kadibna abtaacuhu lahu aan ugu soo iibiyo min asuuqi suuqa qaala wuxuu yidhi laa tabic ha iibinin maa laysa cindaka waxaan agtaada ahayn aweyso ha iibinna lagu dhahay hada wallahu aclam sala allah wasal abdi rasul mustafa